alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira su-aal baa waxay ku saabsan tahay xadiiskii aynu sheegnay dersigii inoogu dembeeyey ee xadiisulqudsiga ahaa sheikhu soo ikhtibaasay acdadtu licibaadiy alsaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udnun samicat walaa khatara cala qalbi bashar su-aashu waxay ku saabsan tahay nebi aadam haddii la yidhaahdo jannada laga soo saaray waa jannada mu'miniinta lagu abaalmarinaayo wa jannatu cadnin ma laga reebayaa nebi aadam ma laga reebayaa cumuumka xadiidka waa midda labaad ee nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed maadaama uu sheegay in jannada la tuso jannada u arkay isagana ma laga istisnoonayaa ma laga reebayaa shabaabtu waxay tahay xadiisku kolley waa caam acdadtu licibaadiy alsaalixiina maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar nebi aadam khilaaf baa ku jira jannada lagu abuuray ee ku sugnaa ma jannada mu'miniinta lagu abaalmarin doonaa mise waa janno kale laakiinba haddii laga soo qaado jannada mu'miniinta lagu abaalmarinaayo inay tahay jannada lagu abuuray laga soo saaray haddii sidaa lagu socdo lafteedu faa'iidayn mayso bikulli tafsiilinu arkay jannada lafteedana waxyaale lagu kordhiyaa waa jiraan jannaduna waa ballaadhantoo waa weyntahay maaha inuu kulligeed wada arkay oo kama dhalanayso inuu dhammaanteed wada arkay ziyaadana waa aqbashaayoo jannadu iyadoo asalkeedu ay tahay makhluuqo ay abuuran tahay haddana ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan waa la kordhiyaa waa la siyaadiyaa rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljannati ilaahu ii dhis waa guri aan hore u dhisnayn bay ilaahay ka baryaysaa axaadiista waata ku soo aroortay tasbiixda lala yimaado in geed jannada lagu beeraayo oo waxyaalahay deliishadeen qolyaha muctasilada ee lumay markay odhanayaan jannadu hadda ma abuurna ee aakhira la abuuri doonaa laakiin culammada ahlusunnuhu waxay kaga jawaabeen kullu daalika labada daliil iyo adilada kale la midka ahi waxay faa'iidaynaysaa uun ziyaado wax lagu kordhinaayo laakiin asalkeedu inayna abuurnay faa'iidayn mayso waxaynu sheegnay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aragga uu jannada iyo naarta labadaba arkay maa min shayin lam akun uriituhu ilaa ra'aytuu fii maqaami haada xata aljannata wannaar xata aljannatu iyo xata aljannata iyo xata aljannati inta waa u dabdiyaan culammadu macna ahaanna hadda isma ee beddelayso marka jannada iyo naarta laftooda in la tusay baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu salaaddii qorax madoobaadka tukanaayey maalintii qoraxdu madoobaatay laakiin araggaasi wuxuu tilmaamayaa fi ljumla waxaynu sheegnay qaacidu ashayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi waa qaa'ida ahlucilmigu ay sheegaan ashayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi markay culammadu leeyihiin waxay uga jeedaan yacnii shaygii haddii wax kala weheliyaan iyo haddaan wax kala wehelin waa kala hayr masalan cid nebiyada ka midii wax ka mida inay arkeen ama filjumla ay arkeen tafaasiisheeda wax ka midana aynay arag ama waxa dib laga samayn doonaa ha noqoto ama wax markaysagaa kale oo jannada ka mida oo aynay arkinba ha noqoteen ila bikulli daqiiqin wa jaliil inuu markaa taalacdaa oo taa looga jeedo inuu markaa maqaamka intaba lagu tusay waa baciid marka ashayu maca hayrihi hayru laa maca hayrii shayga kale ashyaada kale ee markaa waxa weeye aanu arkini markay weheliyaan waa ka duwan tahay markaa ay weheliyaan kala khayr bay noqonayaan marka waxay ka dhigan tahay kaannahu inaanu arkin bacdi ka mida maadaamaanu arag ama bicibaara ukhraa jumlatan inuu arkay faa'iidayn mayso bikulli tafsiilin wa daqiiq inuu wada daalacdo wada arkay jawaab labaad waxaynu tilmaanay riwaayaadka xadiiska riwaaye ka mida ah waxaa ku sugnayd balha ma talactum calayhi marka laga reebo intaa aragteen waana ziyaado xadiiska ku soo aroortay bal hama talactum calayhi acdadtu licibaadiy asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar bal hama talactum calayhi labada jawaaboodba waynu sheegnay marka calaa kulli xaal labada jawaabada aynu sheegnayna waa kifaaya mawdica way ku filan yihiin imka ka warranka jannada laga warramaayo qur'aanka waa laga warramay sunnadana waa laga warramay laakiin filjumla in laga warramay ma sheegayso bikulli tafsiil in laga warramay xadiiskana maxaa ku sugan walaa udunun samicat walaa udunun samicat waxaad kaga jawaabtaad kaga jawaabaysaa aragtida marka waxaway nabiga calayhi salaatu wasalaam oo jannada filjumla arkay iyo aragtida markaa aadam uu arkay jannada oo jannada markaa lagu abuuray amaba qayb ka mid ah uu ku sugnaa jannada waa yahay waxaynu joognay suuratu nisaa aakhirkeedaynu joognay aayadda ugu dambaysa ayaynu markaa eh, joognay caaway taariikhdu tahay kun afar boqol iyo toddobiyo afartankii hijiriga bisha jumaada aluulana ay tahay saddex iyo toban baynu markaa suuratu nisaa dhammaynaynaa iyadoo fasaxyo badani kollay soo dhex galay waayahay aayaddan saynu sheegnay sabab bay lahayd xadiiska jaabir baana u sababa jaabir ibnu cabdillaahi waa xanuunsaday daadna nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa soo booqday wuxuu yimi isagoo xoogaa markaa suursan oo miir daboolan buu yimi dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa weysaystay biyihii weysadiisa ayuu ku shubay dabeedna wuu miiraabay waxbuu kala gartay markaasuu nebiga wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam hablo badan inay walaalo yihiin ayuu sheegay waxaanu isdhi waad dhimanaysaa dabeedna wuxuu weydiiyey yacni markaa dhaxalka riwaayadka qaarkoodna waxay sheegayaan dardaaranka inuu weydiiyey dhaxalka markuu weydiiyey hablahaasi waxay wax ku dhaxlayaan waxaa ka muuqata inaanu markaa ubad lahayn xadiiska ku saabsan markaa inan keliyu lahaa xadiiska sacad buu ahaa isagoo qiso kale weeye sacd ibnu abi waqaas xadiis kale ku soo aroortay mar isaguna xanuunsaday inuu isidhi waad dhimanaysaa oo dardaaranka u weydiiyey ou yidhi maal baan leeyahay inan keliyuunbaa i dhexlaysaa ka warran xoolahayga kala badhow bar haddaan markaas sadaqadaysto sakaraadka waxaa lagu bixiyaana walow marka tanjiisba ha ahaatee macnal wasiya isaga dhacdaaba oo waxay yidhaahdaan maradulmawdka ruuxu wuxuu bixiyaa xukunka dardaaranka yeelanaysa xukunka dardaaran ka yeelanaysa saas aawadee waa kuwa fuqahadu ka tartiibiyaa maradka makhuufka ah ee geeri looga baqaayo hadday ka dhalato inuun xanuunkii ka kicina u dhinto waxa alle wuxuu bixiyey waa la soo celinayaa ee uu siiyey warasa uu siiyey waayo dardaaran weeye oo la wasiyata liwaarisin wixii markaa aan waraso siinna suluskii unbaa la xisaabinaya suluskii uun baa la xisaabinaya waata maradka makhuufka culammadu sidaas ay ka tartiibiyaan calaa kulli xaal xadiiska jaabir wuxuu sheegayaa markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u weydiiyey aayaddan inay ku soo degtay aayaddanna waxa la yahay aayatu sayf bisaad xilligii ay soo degtay baa loo nisbeeyey oo loo idaafeeyey waa aayaddii xagaaga yacnii qur'aanka mar waxaa lagu tilmaamaa awqaadduu soo degey leyli baa jiro nahaari baa jiro sayfi baa jiro firaashi baa jiro yacni markaa nebigoo firaashka ku sugan ee qur'aanka ku soo dega firaashi bay culammadu yidhaahdaan marka aayatu sayf saasaa loo yidhi siin maaha waa saad waa xilligii yacni marka ay soo degtay ayaa wuxuu ahaa waqta sayf ayuu ahaa aayaddani marka waxay ka warramaysaa dhaxalka walaalaha ee ashiqada ah ee isku aabbiya isku hooyaba la yahay ama walaalaha isku aabbo keliya la yahay walaalaha isku hooyada horaynu soo aragna laakiin waxay ka hadlaysaa ikhwatu yacni ashiqaa ama ikhwatu callaad yacni kuwaasay ka hadlaysaa markaasoo allah wuxuu sheegay inuu allah arrinkan ka fatwooday marka iftaagii allah baa loo tiiriyey yaa iftaa allah baa isku sifeeyey qul illaahu yuftiikum fi lkalaala ahlucilmiga qaarkood waxa waxaa laga qaadanayaa iftaagu inuu weyn yahaa laga qaadanayaa yacni marka arrin aad u cadiim weyn uu yahay oo in layska hubsado ay tahay maadaama uu allah yidhi qul illaahu yuftiikum fi lkalaala shakhsi hadduu dhinto aan wax ubada oo dhaxlaya lahayn in imru'un halaka laysa lahu walad waa waalid iyo walad bakaan lahayn bay marka yacnii saxaabada laga soo wariyey kalaalada markay sheegayeen cumar ibnu khataabna waxaa laga sheegay waxaan jeclaysan lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan saddex masale weydiin lahaa waxaa ka mid ahayd irsulkalaala kalaalada waxaa ka mid ahayd ashyaaduu sheegay waxyaalo ribada ku saabsan marka kalaaladu waxay ka mid ahayd ashyaadii uu markaa tamaniyey inuu nabiga weydiin lahaa inuu cumar nebiga weydiin lahaa uu tamaniyey ka mid ahay marka waxaa laynoo sheegay mar waxaa joogtaa inan keliya ayaa joogta oo markaysagaa cid yacni markaa musaawi la'ahin ama joogto bimacnaa walaal la simanin ama joogo inantaasi shaqiiqa ha ahaato ama ukhtun liab ha ahaato in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisu maa tarak fardi bay wax ku dhaxlaysaa kala badhow barh bay xoolaha qaadanaysa barhka kalena waxaa qaadanaya yacnii nin casaba ah cidda ugu soo dhow alxiqu alfaraa'ida biahliha fama abqat alfaraa'idu faliwlaa rajulin dakarin xadiiskii saxiixa haddii walaal keligii joogana walaalkaasi ha ahaado akh shaqiiqa ama ha ahaado akhun liabe oo yacni markaa cid kaleo dee ahlu fardi oo la dhexlaysa aynay jirin yacni xoolaha isagaa wada qaadanaya zawjo oo kale hadday ahayd oo zawja ay leedahay dee nasiibkiisa markuu zawjku qaato baaqi baaqiguu markaana qaadanaya yacni walaalku wa huwa yarisuhaa in lam yakun laha walad hablihii hadday tacadudaan oo laba noqdaan ama ka badan yihiin markaana huluhaan bay leeyihiin huludka soo hadhayna waa faliawlaa rajulin dakarin fa in kaanat asnatayni baa aayadda ku sugan hadday laba ka badan yihiinna xukunkoodu waa sidaasun weeyi oo qisada su'aashu ku saabsanayd jaabir ayaa dee habluhu laba ka badnaayeen riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray toddobay ahaayeen habloodoo walaala ah la walaala ah. jaabir riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan sagaal hablood bay ahaayeen calaa kulli xaal hablo badan bay ahaayeen dee markaas sulusaan bay leeyihiin maadaama la yidhi aayadduna sabab nusuul qisadu u tahay waxaa laga qaadanayaa xukunka ah sulusaanka iyaguna inay yeelanayaan waayo lianna sabab nusuuli qaciyu dukhuul fi laaya sabab nusuulku aayadda inuu soo gudagalaa waa qaci xadiiskana falahuma ahulusaani waa ku soo aroortay haddii walaalihii markaa rag iyo eh, inamo iyo hablaba ay isugu jiraan walaalihii ashiqada ahaa ama ikhwatun liab ahaa oo isku darajada ahaa isku darajada ahaa markaana waxay u qaybsanayaan yacni markaa saami iyo laba saami bay u qaybsanayaan wain kaanuu ikhwatan rijaalan wa nisaa'an falildakari milu xadi alunhayayn haddii ay kala horreeyaan oo dee waxa weeye ay noqoto yacni inanba shaqiiq ah yacni kuwa kale markaa ashiqo ma ahee waa ikhwatun liab weeye dee isagaa xijaabaya waxaana wada qaadanaya waayo derajo ahaan buu ka horreeya derajo ahaan ayuu ka horreeya inani hadday joogto inantu ay shaqiiqo tahay kuwa kalena ay yihiin markaa liabna waxay noqonayaan iyadu fardi bay ku oo tii horay noqonaysaa walahu ukhtun falaha nisu maa tarak inta kalena casab ahaan ayay markaa ku qaybsanayaan marka xukunka aayadda laga hadlaya waxay ku saabsan tahay walaalaha aan walaalihii hooye ahayn ee laakiin marka ama ashiqa ah ama ikhwatun liab ah marka mid mid joogo iyo markay tacadudaan yacni mid walba waxaa lagu soo khatimay yubayinu allaahu lakum an tadilluu allah axkaamta wuxuu idinku caddaynayaa si aydaan u lumin ayuu idinku caddaynayaa allahna wax walba waa og yahay allah waxauu yidhi yastaftuunaka qul illahu yuftiikum fi lkalaalah yastaftuunaka way ku jawaab weydiinayaanoo waa ku su'aalayaan waa ku fatwo weydiinayaan weydiinayaanoo ay kaa dalbayaan filkalaala ay fii irsi alkalaala dhaxalka kalaalada ayay markaa inaad uga jawaabto ku weydiinayaan maxaa kalaala loo yidhi waxaa la yidhi markii yacni asalkiiyo faracii la waayey yacni waxaa ku soo xoomo hareeraha markaysaga waxaan yacni kaga yimi yacni dadkii kale xawaashida ahaa ya sida waxa weeye markaa saasay isugu soo geedaameen marka taasaa laga cabbirayaa kalaalo looga cabbira qul illaahu yuftiikum fi lkalaala qul waxaad tidhahdaa allaahu ilaahay baa yuftiikum idinka fatwoonayo idinka jawaabaya filkalaala ay fii irsi lkalaala dhaxalka kalaalada in imru'un halak ay in halaka imru'un halak shakhsi hadduu markaa dhinto halaka waxaa loo jeeda waa dhintay in imru'un intu waa shardiyo inta shardiyada ah yacni ficil bay rabtaa ku xiga marka isim ku xigo waxay noqonaysaa ficilka ka dambeeya ayaa daalli u ah ficilka la qadarayo ficilka dambaa mufasir ah marka waxay noqonaysaa macnuhu inuu u dhacayo in halaka mru'un shaksi hadduu dhinto laakiin litaqriib ay soo dhowaynay soo dhowaynayaan wadaadadu waxay yidhaahdaan in halaka mru'un halak laakiin weligeedba carabi kuma hadlin in halaka mru'un halak waxay yidhahdeen laa yujmacu bayna almufasiri waalmufassar in la kulmiya ma bannaanay yidhahdeen carabi ahaan oo ficilka fasiraya ka qadaranee la xadfay iyo kuu fasiraya inay wada joogaan ma dhici karta bay yidhahdeen carabi ahaan haddaba maxay u qadarayaanoo labada isugu darayaan yani liltaqriibi ila alfahmi bay isugu darayaan in imru'un halaka in halaka imru'un shaksi hadduu dhinto marfuucun bificlin yufasiruhu wuxuu ku rafcisan yahay ficil uu fasiraayo halaka halaka fasirayo yacni lafdigan dambe halaka ayaa fasiraya maata macnahana waxaa looga jeedaa waa dhintay hadduu dhinto ayaa looga jeedaa marka marfuucun bificlin markuu ku yidhi yacni wuxuu kuu tilmaamayaa inuu faacil yahay faacil maxaa lagu rafciyaa faacil waxaa lagu rafciyaa ficil baa lagu rafciyaa oo almarfuucu bilfaacili ficlu yacni markaa faacilka waxaa lagu rafciyaa waa ficilkiisa weeye xagga macnahana macnana waa tilmaamayaayo macnaha uu tilmaamayaana waxay tahay qofku wuxuu ku kor noqonayaa uun afcaashiisa iyo isagu wuxuu la yimaado ayuunbuu xagga daraja ahaanna ku kor noqonaya xaggii marka waxa weeye rafcadii icraabta iyo rafcadii macnawiga ahayd labadaba waa lagugu tilmaamaya laysa lahu waladun waxaa laga sifaynayaa imru'un baa laga sifaynayaa shakhsigaasoo laysa lahu aanu u sugnayn waladun wax ubadi aanu u sugnayn walad waa facal facalna macnihiisu wuxuu u dhacayaa mafcuul buu u dhacayaa ay mawluudun mid la dhalay buu u dhacayaa yacanii waa ilmo lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo luqada carbeed walad waxaa la yidhaahdaa kullu mawluud waa walad ku kastoo la dhalaa sawaaun kaana dakaran aw unha ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo ma ittakhada allaahu min waladin lab iyo dhadigba waa lagu nafinaya yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari midlu xadi alunhayayn takhliib ma aha waa markaa carabi ahaan siday ugu fadhiyey weeye haddamaaragta laakiin curfigii dambaa waxaa loo isticmaalay walad in inanka lagu gaar yeelo waa curfi xaadis soo darriyey nusuusta laguma fasiraa ay walaa waalidun waalidna aanu jirin waalid aanu jirinna waxaa laga gartay kalaale markii la yidhi baa laga gartay ta kale waxaa laga gartay dhaxalka inaan lagu soo darin ila waalidku ma dhace haddaan maanic ku qumin oo maanici dhaxalka u diidaa aanu markaa ku dhicin ya yacni waxa weeye ma dhaco waxyaalahan dhicin buu ka mid yahay marka walad iyo waalidtoonna ma jiro wa huwa alkalaala waa kalaalada sidaana saxaabadii baa ku fasiray waa ciddaan walad iyo waalid toonna lahayn waladkana waxaa loo jeedaa walad waarisa walad waarisa markaynu lena waxaynu ka ixtiraazaynaa awlaadu albanaat habluhu carruurtii ay dhaleen hadday yagii dhintaan oo uu markaa ka tago maydkii awlaad uu awow hooyo u yahay hooyadood dhalay dee waxa weeye marka kalaaladii kama baaqanayo marka farac waarisaa la odhanaya walahu ukhtun ay u sugan tahayna shakhsigaa dhintay ee kalaalada lagu dhexlaayo ukhtun walaali ay u sugan tahay yacnii qof dumaro ay walaala yihiin ama inan ay walaala yihiin oo min abaweyni xagga aabbihii hooyada labadaba ay ka walaaloobeen aw min abin ama xagga aabbaha ay ka walaaloobeen walaalaha marka la sheegaayo ikhwatu acyaan ama ikhwatu ashiqaa oo walaalaha isku aabbiya isku hooyaba la ikhwatu acyaanna waa la yidhaahdaa ikhwatun ashiqaana waa la yidhahdaa walaalaha xagga aabbahna ikhwatu callaat baa la yidhahda waa kii xadiiskii ku soo aroortay ina macshar alambiyaa ikhwatu callaatin walaalaha xagga hooyadana ikhwatu akhyaaf baa la yidhahdaa walaalaha xagga hooyada ikhwatu akhyaaf ayaa la yidhahdaa walaalaha xagga aabbaha maxaa ikhwatu callaatin loo yidhi waxaa ikhwatu callaatin loo yidhi hooyooyinkiibaa kala tagan aabbaha isku mid ah marka waxaa weeye fa ka'anna alaba nahila min zawjatin wa calla min ukhra marka calalkii baa laga keenay calalkii ayaa laga keenay marka waxaa weeye yacnii dumar kala duwan maadaama markaa uu la kulmay oo uu qabay oo ka ilmo dhalay saasaa marka waxa weeye ubadkii walaalaha ahaa ay u kala dhaleen dumarkaa kala duwani ikhwatu callaatin loo yidhi ummahaatuhum shattaa wa diinuna waaxid waa kaa xadiisku sheegaaya wuxuu fasirayaa ummahaatuhum shattaa ikhwatu callaatka ayaa nebigu fasiraya calayhi salaatu wasalaam falahaa nisfu maa tarak falahaa walaashaa waxaa u sugnaaday nisfu maa tarak wuxuu maydku ka tegey kala badhow barhbaa u sugnaaday farqi ma kale lahaa walaalka dhintee la dhaxlayaa inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahayna waa isku xukum waa isku mid wa huwa ay ilakhu walaalku kadalika yacnii sidaa xaaluu la mid yahay oo isaguna uu yahay ama shaqiiq yahay ama li'ab yahay yarisuhaa waa dhaxlayaa walaashiisii kalaalada ahay jamiica maa tarakat waxay ka tagtay dhammaanteed buu dhaxlaya wa huwa marjicu damiirku xagguu u noqonaya marjicu damiirku haddii loo celiyo imru'untii haddii loo celiyo dee kaasi waa mid dhintay marka maadaamuu dhintay dee dib u soo bixi maayo wax dhaxli maayo haddamaarta waxaana laynoo soo sheegay ukhto ukhtana uma noqon karo oo huwa waa damiir mudakar ah xagguu u noqonayaa wuxuu u noqonayaa ka la soo sheego ukhtada ah nadiirkeeda u dhigma ee dhiggeeda ah oo isaguna akh ah nadiirku u noqonaya ama kaa mid la nooca buu u noqonayaa isagu lab ah ila damiirkaa damiir mudakara ah sidii laga cabiraaba waa sidii kale waa masalada ay yidhaahdaan yacni waxay ku fadhidaa yani waxa weeye cindii dirhamun wa nisfuhu ay wa nisfu dirhamin aakhara aayaddanna waa kuwa sheega wamaa yucammaru min mucammarin walaa yunqasu min cumurihi ila fii kitaab wamaa yucammaru looma cimri dheereeyo min mucammarin mid loo cimri dheereeyey walaa yunqasu min cumurihi cimrigiisana lama gaabiyo ma kii loo cimriga dheereeye cimrigiisii haddana la gaabiyey in la dheereeyey in la gaabiye ma iswaafaqaysaa yaa maya isaga looma jeedo haddaa walaa yunqasu min cumurihi xaggay u noqon waxay u noqon mucamarka la soo sheegay mid la nadiro mucamarnimada kala mida oo mucamar kale ah baa cimrigiisa isagaa la gaabinaya marka waxay noqonaysaa wamaa yucamaru looma cimri dheereeyo min mucammari mid loo cimri dheereeyey walaa yunqasu min cumurihi ay min cumri mucamarin aakhara mucamar kale cimrigiisana lama gaabiyo lama nuqsaamiyo ilaa fii kitaab cumrihiidu marka waxay noqonaysaa mucammarkaa mid la jinsiya ama nadiir la'ah oo mucammar kala ah kaasuu noqonaya carabi ahaan waxay la midtay yidhahdeen culammadu cindii dirhamun wa nisfuhu waxaa agtayda ku suganan haystaa dirham iyo wa nisfuhu dirhamkaa nuskii war ma dirham baad haysataa mise dirham barhkii baad haysataa maya dirham iyo bar buu u jeedaa haddaba u nisfuhu damiirku xagguu u noqon dirhamkiibuu u noqon dee lafdigiisa ugu noqon maayo dee waxay noqonaysaa tanaaqud dirham buura'a ah baan haystaa iyo maya dirham barhkii baan haystaa baa markaa macnuhu markaa u dhacaya loomana jeedo sidaas ee muxuu macnuhu markaa u dhacayaa waxaa looga jeedaa yacni markaa wa nisfu dirhamin aakhara iyo dirham kale nuskii kan maaha waa mid kale ka kala badhani kanuu haysta maaha waa mid kale oo la nooca oo dirhamnimada kala mida ah kaasuu nuskii haystaa isagana markaa masaladu waa noocaasoo kale wa huwa yarisuhaa in lam yakun lahaa walad in lam yakun lahaa haddaanu u sugnayn iyada ukhtadaa dhimatay waladun wax ubadi haddaanu u sugnayn yacni markaa xoolaha isagaa wada dhaxlaya oo wada qaadanaya yacni casabanimo ku wada qaadanaya fa in kaana lahaa waladun dakarun hadduu u sugan yahay inantaa ay walaalaha yihiina dhimatay hadduu u sugan yahay waladun ilma uu sugan yahay dakarun lab ilma lab hadday ka tagto falaa shay'a lahu waxba ma leh yacnii inankaasaa xijaabaya ha noqdo waladusulbi ha noqdo ama waladulwalad aabbihiisu dhintay ha noqdo yacni isagaa xijaabaya aw unsaa ama hadday ka tagto inan ay ka tagto falahu maa fadula min nasiibiha fadala ama fadula wixii ka soo hadha ee dheeraad ka noqda nasiibkeeda ayaa markaana u sugnaaday oo tacsiiban uu ku qaadanayo walow kaanat ilukhtu hadday tahay walaashu aw il akhu ama walaalku min ummin mid xagga hooyo keliya ay ku walaaloobeen fa farduhu sudusu faralkiisu hadduu xijaabis ka madhnaado wuxuu noqonayaa sudus lixaad inuu helo midkiisu wuxuu helayaa markaysaga lix meeloodou meel ahaan hallixaad kama taqadama fii awali suurati hadday tacadudaanna sulus bay isku qaadanayaan kuwaasi waa ikhwatun lium yacni istidraadan buu hadda u sheegay suu masalada suuradeeda u dhammaystiro fa in kaanataa hadday yihiin labada habloodee walaalaha ahi walaalaha la ahi ay lukhtaani isnatayni laba hadday yihiin ay fasaacidan iyo wax ka badan lababa hadday yihiin falahuma ahulusaani mima tarak liannahaa nasalat fasaacidan maxaa loo qadarayaa liannahaa nasalat maxaa yeelay waxay ku soo degtay fii jaabirin qisada jaabir bay ku soo degtay jaabirna markaa wax ubada ma lahayn wax waalidana ma lahayn waqad maata can akhawaatin walaalo ayuu markaysaa ka dhintay hable ay walaala yihiin markii ma dhiman waa ka kacay laakiin markiibu wuxuu isidhi waxa dee mala yacni waxa weeye waad dhimanaysaa laakiin markii uma dhiman sida xadiiskuba sheegaaya cimri badan buu sii noolaa falahuma huluhaani mima tarak waxaa u sugnaaday asulusaani saddex meelood oo laba dalool ahaan baa u sugnaaday mimaa taraka wuxuu walaalku ka tegey saddex meelood marka laga dhigo laba dalool bay yeelanayaan hablaha tacaduday ee midh ka badani laba ha noqdaan amaba ha ka bataanbe waxay isweydiiyaan culammadu kaanataa iyo isnatayni khabar iyo ismu kaanay kala yihiin alifku wuxuu noqonayaa alifu tasniya wuxuu noqonayaa ismu kaana isnataynina wuxuu noqonayaa khabaru kaana buu noqonayaa mubtadaha iyo khabarka ama nawaasikhda marka isimkooda iyo khabarku iyo khabarkoodu waxay yidhaahdaan waa inay ziyaado kala yeeshaan ama kala duwanaadaan haddii kale mufiid noqon maayaanoo kalaam mufiida ma noqonayaan alifu tasniiha labanimadii laga qaadanaayey baa isnataynina ay faa'iideynaysaa siday xaalku noqonayaan ya yacni waxay culammada qaarkood kaga jawaabeen jawaabay kaga jawaabeen oo waxay bacdi yidhaahdeen fa in kaanat isnatayni isnataynku waxay faa'iideynaysaa isnayniyada inay markaa ku qaadanayaan yacni sulusaanka oo farqi kala yeelanaya hadday yaryar yihiin iyo hadday waaweyn yihiin iyo hadday midi yar tahay iyo hadday midi weyn tahay yacni nooca ay markaisagaa yihiin inayna ku kala duwanaan bacdi baa sidaa ku jawaabay taa lafteeda waa laga daba yimi oo waxaa la yidhi dee alifu tasniiha laftiisa ayaa taas waa faa'iidaynayaayoo markaysagaa laba kasta inay caynkaa yihiin taawtaaniiskuna waxay faa'iidaynaysaa waxa weeye markaa dhadignimadii ayay markaysagaa ku tusinaysaa oo alifu hadda inuu ku dhacaayo dee laba dhadig marka labada dhadige uu ku dhacayaana farqi inanay kale lahayn inay waaweyn yihiin iyo inay yaryar yihiin in mid weyn tahay iyo mid yar tahay waxoo dhanba waxay soo gudagelayaan halkaase jawaabtaa ku noqda bacdi kale waxay yidhaahdeen fa in kaanataa waxaa loo celinayaa alwaarisatayni baa loo celinayaa fa in kaanataa hadday yihiin alwaarisatayni labada habloodee wax dhaxlaya isnatayni laba hadday yihiin yacni markaa lafteeda yacni waxa laga soo warramayey waxay ahaayeen walaalay ahaayeen markaa dee labada hablood inay walaalu noqonayaan oo ay walaalnimo ku dhacayaan ile marjicu damiir baa jire waxa weeye siyaaqaa laga fahmaya laga garanaya ee alwaarisatayn oo itlaaqan dee iskagama dhacayaan yaa yacni markaa eh, ukhti baa laga soo warramayey dee kuwanna ukhtaankuunbay noqonayaan ukhtaankii uun ayay markaa noqonayaan aduu dhowr jawaabood bay culammada qaarkood ay dooneen inay kaga jawaabaan oo ay markaa waxa weeye xoogaa qaacidada ay sheegeen si ay u badbaadiyaan calaa kulli xaal macnuhu waa iska waadix waxyaalaha caynkaasoo kale ee markaa yacni eh, qaacido culammadu ay sheegeen ay doonayaan markaysa ilaaba ilaa inay waafajiyaan markaysa marka ay doonayaan waxba in laysku sii mashquuliyo muhim ah liannaha nasalat fii jaabirin waqad maata can akhawaatin waxay ku soo degtay jaabir bay ku soo degtay waqad maata waana dhintay can akhawaatin habla ay walaalayihiin buu ka dhintay ma dhimane waxaa loo jeedaa markii buu ka baqayey inuu dhintee laakiin xanuunkaa uma dhiman marka tacbiirka waqad maatada nadar baa ku jira falahuma uluaani ulusaan baa u sugnaaday mimaa tarak wuxuu walaalku ka tegey saddex dalool marka laga dhigo laba dalool ahaan baa u sugnaaday mima taraka alahu ay min aladii tarakahu lahu wain kaanuu hadday ahaadaan ayilwarasatu kuwa wax dhexlaya ikhwatan walaala hadday ahaadaan walaalahaasoo rijaalan wa nisaa'an inama iyo hablaba markaysaale inay waawen yihiin sharti ma aha rujuulada hadda waxaa laga tilmaamayaa in dukuurun baa looga jeedaa hadday yaryar yihiin oo sigaar yihiin iyo hadday waaweyn yihiin ya ay rag noqdeen yacni hadda farqi ma kale falidakari kooda lab waxaa u sugnaaday minhum xaaluu ka mid yahay ikhwada la soo sheegay mislu xadi lunsayayni laba dhadig dheeftoodoo kale ayaa u sugnaaday yacni saamiya laba saami bay yeelanayaan laba habloodoo ay walaala yihiin intay qaataan buu isaguna qaadanayaa akhiina qaadanaya sida aynu ugu soo aragnayba markaysaga awlaaddaba yubayinu allahu lakum ilaahay waa idin caddaynaya sharaa'ica diinikum yacni diinkiinna axkaamtiisa iyo shareecooyinkiisa axkaamtiisuu idin caddaynaya axkaamta shareecada iyo diinka an tadiluu ay lianlaa tadiluu si aydan u lumin daraaddeed ayuu idinku caddaynaya ama karaahata an tadiluu in karaaha la qadaro iyo in markaa la qadaro waxa weeye markaa laa la qadaro waa laba weji ay lianlaa tadiluu si aydaan u lumayn ama karahata an tadiluu kaasho uu kahanayo daraaddeed an tadiluu inaad luntaan uu kahanayo aawadeed buu idinku caddaynaya kaashadaa uu kahanayo daraaddeed dalaalkiin iyo baadidiinna uu karahiyaysanayo aawadeed buu idinku caddaynaya wallaahu allah bikulli shayin caliim wax kastaba wuxuu ahaaday mid u cilmi badan wa minhu lmiiraasu yacnii siyaaquu eegayaa waxaana ka mida wuxuu allah u cilmiga badan yahay dhaxalkaa ka mida wax walba u cilmi badan yahy marka dhaxalkiina waa soo gudagelaya rawa shaykhaani cani lbaraa'i shaykhaanku waxay soo wariyeen bukhaari iyo muslim ay baraa ka soo wariyeen baraa ibnu caazib annahaa aakhiru aayatin nazalat inay aayaddani tahay aayaddii ugu dambaysay ee soo degtay inay tahay ay min alfaraa'id wuxuu u jeedaa yacni faraa'idda ama dhaxalka aayaddii ugu dambaysay soo degtay weeye marka wuu qaydo wuxuu yidhi markaa waxaa loo jeedaa xagga dhaxalka ayaa aayadaha soo degay ugu dambaysay sidaa wuxuu odhanayaa dee waxaa soo arooray axaadiis kale oo sheegaysaa aayado kale inay ka dambeeyeen ama sheegaysaa yacni aayaadka suuratu lbaqara inay ugu dambeeyeen waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah axaadiista qaarna ay ku soo aroortay aayaadka ribada ayaa ugu dembeeyey axaadiista qaarkood ay sheegayso aayado kale ayaa marka ay tilmaamayso marka culammadu calaa kulli xaal qaar itlaaqa ku xambaaray waa jiraan oo dabeed markaa qaarkood ku xambaaray aakhiriyada ay sheegay inay tahay yacni cilmigooda iyo ogaalkooda siday u qabeen ya yacni laakiin calaa kulli xaal sida loo badiyaa waxay tahay aayaddaa suuratu albaqara inay ugu dambaysay ama aayadaha ribada ugu dambeeyey lafteeda aayadaha ribadu waa ka horreeyaan marka maadaamay ka horreeyaan waxaa laga yaabaa inay isla wakhti soo degeen ama ay isku dhowaayeen aayaddan u tegi doonno oo suuraddan ugu tegi doonno awalkeedana alyowma akmaltu lakum diinakum atmamtu calaykum nicmatii oo iyadana ay yidhaahdeen waa aayaddii ugu dambaysay waxaa laga tilmaamayaa yacni xalaal iyo xaaraan iyo ashyaa caynkaasi inayna ka dambeyno markaa dib u soo degin waxaan hore loo xarimin ama loo xalaalayn oo dib laga xalaaleeyey ama laga xaaraantinimeeyey oo ka dambeeyey aayaddaasi ma jiro yacni marka nusuuso wacdi ah aayaad wacdi ah oo ka dambeeyey waa jiraan yacni waane iyo wacdi ah marka taasna saa waa yidhahda halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk